بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله وللنصب نصب waxa u sugnaaday خمس calaamaaت calaamado شhan ah alfatxatu fatxo wahiya fatxo alaslu iyada ayaa asal ah wاlأlifu iyo alif wاlkasratu iyo kasro wاlyaa-u iyo ya wa xadfu nuuni iyo nuunta goynteeda wa hiya arbacadani naa'ibatun mid wakiilka ah weeyi can ilfatxati fatxadii ayay wakiilka tahay fa ama alfatxatu fatxadu fatakuunu waxay ahaani ay hiya fatxadu calaamatan calaamo ayay ahaan linnasbi nasba ayay calaamo u ahaan fii halaathati mawaadica meelayaal saddexa dhexdood ayay calaamo ugu ahaan <clears throat> fi lismi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey munsarifan mid munsarif ah oo tanwiin aqbalaya kaana ahaaya huwa ismigu ow gayra munsarifin mid waxa weeyi hayru munsarif oo aan tanwiin aqbalahayn kaana ahaaya ay huwa ismigu wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeyi waataquu ka cabsada allaha ilaahay ka cabsada wawahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahim waxaanu siinay isxaaqa isxaaq wa yacquuba iyo yacquub ayaanu siinay wadkur waxaad xustaa id wakti xus waacadnaa aanu la balannay muusaa nebi muuse aanu la balannay wa fii jamci tagsiiri jajabinta jamaceega jamaca dhexdiisa ayaa calaamo ugu ahaan munsarifan mid munsarif ah kaana ahaaya ay huwa jamcu tagsiirku aw hayra munsarifin mid aan sarfoomayn kaana ahaaya wadaalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeye wa taraa waxaad arki aljibaala buurihii ayaad arki iyo wa ka qowlihi tacaalaa wacadakum allahu allah wuxuu idin yaboohayaa oo u idin ballan qaadayaa maqaanima haniimooyin iyo wa ankixu u guuriya alayaama kuwa madaxa bannaan wa fi lficli ficil dhexdii baa calaamo ugu noqon ficilkii almudaarici mudaarica ahaa idaa dakhala marka uu galo calayhi ay cala lficli lmudaarici ficilka mudaaric dushiisa naasibun wax nasbiyaa i marka uu galo walxaal buu naasib galo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ay biaakhiriilmudaarici mudaarica aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shaygaasoo mimaa yuujibu binaa'ahu waxa binihiisa waajibinaya ah aw mimaa yunqilu icraabahu waxa icraabkiisa naqlinaya ee raraya ah wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid aweeyi lan yanaala gaari maayo allaha ilaahay gaari maayo luxuumuhaa ay luxuumu lhadaaya hadiyooyinka aada wadaan waxa weeyaan hilbaheedu ilaahay ma gaadhayaan walaa dimaa'uhaa ay walaa dimaa'u lhadaaya dhiigooguna gaari maayo wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaanaysaa ay hiya aliftu calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasba ayay calaamo u ahaan fi lasmaa'i asmaada dhexdeeda ayay calaamo ugu ahaan asmaa'adii asitati lixda ahay wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala maa kaana muxamedun muxamed muu ahaan abaa axadin axad aabihii muu ahaan axadkaasoo kaa'inin ahaaday min rijaalikum raggiina kamid ahaaday iyo wanaxfadu waanu xifdiyaynaa oo waanu ilaalinaynaa akhaanaa walaalkano wa taquulu waxaad odhanaysaa ra'aytu waxaan arkay xamaaki dumaashiga ayaan arkay wahanaaka shaygaagii ayaan arkay iyo an kaana daa maalin an kaana daa maalin ay kafara waa gaaloobay ow kadaba ama xaqii waa beeniyey an kaana ankaana kaana inuu ahaaday darteed daa maalin mid maal iyo xoola iyo hanti u saaxiib ah wa ama alkasratu kasradii fatakunu waxay ahaanaysaa hiya kasradu calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasba ayay calaamo u ahaan fii jamci lmu'anasi mu'anadka jamciisa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamcii asaalimi nabada galay iyo wamaa ay wa wafiladii kii dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray ay huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmu'anasi saalimi lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala khalaqa allaahu allah waa abuuray assamaawaati cirarka ayaa uu abuuray iyo wain kunna haddii ay yihiin iyo wa ka qowlihi tacaala wain kunna haddii ay yihiin dumarku ulaati xamlin kuwa uur u saaxiib ah dee fa anfiquu calayhinna nafaqeeya wa amalyaau ya-dii fatakuunu waxay ahaanaysaa ay hiya ya-du calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasbe ayay calaamo u ahaan fii mawdicayni laba meelayow dhexdood bay calaamo ugu ahaan fi lmuhanaa ismiga labada laga dhigay dhexdiisa ayaa calaamo ugu ahaan wamaa ay wa filadii iyo kii dhexdii ay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray ay huwa maaga calayhi ay cala lmusanaa musanaha dushiisa lagu xambaaray wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga now wajcal yeelnaa anaga naga yeel muslimayni ay munqaadayni laba hogaamsamay laka adiga kuwa hogaamsamay naga yeel iyo wa ka qawlihi tacaala id wakti xus arsalnaa aan dirnay ilayhim iyaga xaggooga aanu u dirnay ithnayni laba aanu u dirnay iyagoo ka qowlihi tacaala rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga now amata waa dishay adigu naa anaga imaatatayni laba dilmo ayaa dishay imaatataynkaasoo ithnatayni laba ah wa fii jamci lmudakari jamaca mudakarkaa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan ya-di jamcii assaalimi jajabka ka nabada galay wamaa ay wa filadii iyo kii dhexdii bay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakeri lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala nunji lmu'miniina mu'miniinta sidaasi ayaanu u samato bixinaa oonu u badbaadinaa iyo wa ka qowlihi tacaala wawaacadnaa waanu u yaboonnay oo waanu la ballanay muusa nebi muuse halaathiina soddon leylatan oo min leylatin habeen wa amaa xadfu nuuni nuunta go'naashaheega wa amaa xadfu nuuni nuunta nuunta goynteeda fa yakuunu waa ahaani ay huwa xadafku calaamatan calaamo ayuu ahaan linasbi nasba ayuu calaamo u ahaan fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ayuu calaamo ugu ahaan allatii afcaashaasoo rafcuhaa ay rafculafcaali afcaasha rafcaheegu haabitun u ku sugnaaday binuuni nuun u ku sugnaaday nuuntii athaabitati sugnayd wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala ilaa an takuuna inaad ahaataan mooyaane malakayni laba malag iyagoo ka qowlihi tacaala wa an tasuumuu soomkiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan iyo walan taquumii kicimaysid iyo wixii lamid a weeye walilkhabr waxaynu soo jirnay baabkii baabu macrifati calaamaat اlicraab aqsaamta icraabkana waxaynu horay u qaadanay culima inay afar yihiin rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazmun marka waxaynu qaadanay oo inoo dhammaystirmay rafcada calaamadaha ay leedahay iyo calaamadahaasi mawaadicda iyo boosaska ay degaan waynu soo dhammaystirnay oo waxay ahaayeen koob iyo toban haddii la tafsiiliyo haddii lasoo ijmaaliyana sideed mawduc bay ahaayeen sideeddii un baa soo noqday cadan sideeddii un baa soo noqday wuxuu ku xigsiiyey sheekhu markii uu dhammaystiray inuu ka hadlo qaybta hore oo aqsaamu licraab oo rafaha ah calaamadaheegii waxa uu ku xigsiiyey inuu ka hadlo qaybtii labaad oo nasbada ah calaamadaheega calaamadahaasi marka ugu horeysa sheekhu wuxuu u qaybiyey laba calaamadood lama u qaybiyey wax asal ah iyo wax furuuca ah ama nuwaab ah labadaasi ayuu u qaybiyey xabadda u horeysa oo fatxada ihi waa asal oo shaygani haddii uu mansuub yahay waxa lagu garanayaa oo calaamo u ah maadaama icraabkii madhabka ugu socdo uu macnawi yahay fatxo fatxadaasi iyada ayaa asal ah oo shayga haddii la icraabayo in iyada lagu icraabo ayaa asal ah oo iyada kayrkeed booskeega joogsan maayo ilaa iyadu inay cudurtowdo mooyaane iyadu inay suuragal noqon weydo mooyaane wax kale meesha iman maayaan afarta kale ee soo hadhayna waa nuwaab ama furuuc labada magacba waa la dhahdaay markaa fadxadii bay naaib ka noqonayaan marka lagu icraabayna niyaaba can ilfatxa ayaa la odhanayaa waa inta marka marka ugu horeysa wuxuu uqaybiyey calaamaadka ay leedahay nasbadu laba wax asal ah iyo wax fara ah asalku waa hal farcuna waa afar kadibna xabadda u horeysa oo fatxaa mawaadicda ay degto ayaa uu inoo tilmaamay wuxuuna yidhi fatxadu waxay nasbada calaamo ugu noqotaa saddex meelood saddexdaasi inay calaamo ugu noqotona waxa u daliila alistiqraau watatabuc kalaamkii ayaa la dabagalay kadibna waxaa la ogaaday shay mansuuba oo la nasbinayo calaamadiina ay noqotay fatxo saddexdaa shay inaanu ka baxayn saddexdaa shay inaynu ka baxayn saddexda shay waa maxay waxaad odhan kartaa mawaadiicdii damadu ay degi jirtay ayay fatxadu degtaa istifni marka daba keenaysaa ilaa jamcal mu'anasiin ood odhanaysa mawaadicdii ay degi jirtay ayay degtaa fatxadu ilaa jamca muana jamca mu'anas mooyaane kaasun baa laga saaraya isaga marka maxaa soo haray ismigii mufradkii iyo jamcu tagsiirkii iyo ficilkii mudaare mayna intaa soo haray jamci muanasun daaqada ka saar saddexdaasay markaa ismiga mufradkaa tacriifkiisii hore lagugu qadimay ama munsarif ama hayr munsarif ha ahaado ama dhaahir ha noqoto eh, fatxadu ama ha noqoto muqadaro farqi male ama muctal ha ahaado ama saxiix ha ahaado ama mudakar ha ahaado ama muanaf ha ahaado saxiix walala intaba de horeynu qadina sheekh intaba he horeynuu qadina de kiun bayna daba marka waan idin idin lahaa baabkaa hore baabu calaamaadka rafcada ayaynu isdul taagna inta ka dambaysana dee laqmadun baad sugaysaa marka waynu liqnay tacaariiftii sideedda mawdeeda guradan ka hayna dee kutubta horena waynu kusoo baranay markaa mawdica koowaad ee ay fatxadu ay degayso iyadoo calaamo u ah nasbo waa ismiga mufradka ama munsarif ha ama hayru munsarif ha ama mudakar ha ama muanas ha damadu daahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto farqi male farqi male intaba dee tacriifkiisina waad garanaysaano ku noqon mayno ma laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa asitta munsarifkuna muxuu ahaa maa yaqbal tanwiina wاljara bilkasra ayru munsarifkuna muxuu ahaa ma laa yaqbal tanwiina wlkhafda bilkasra o wljara bilkasra labada cibaaro labadu xun bay ku gaadhsiinaya tusaalaha u inasi waa wataqu llah wowgu waa caaifa itaquu ficlu amrin waynu soo qaadanay raafkeega itaquu ficlu amrin mabniy calى xadfi nun waayo wa afcaal hamsa wlwaawu faacil wlwaawu damiir mutasilu mabniyu calى sukun fi maxali rafcin faacil allahna waa maxay waa mafcuulu bihi mansuub o calaamatu nasbihi fatxatun aahira mayna fatxadaa muuqataan waa fatxadaasi wey marka waa ismigii mithaalkii munsarifka weeyaan oo allah waa ismun mufradun munsarifun ah, mafcuulnimaana lagu nasbiyey daad oo lafdu jalaaluhu muxuu munsarif u noqday dee liannahu laysa fiihi maa yamnacu min asarfi min alcilali tisci wax sarfi manciyo oo sagaalkii cillo ka midii kuma jiro oo maxaa haddaa loo tanwiinin waayo wa inamaa lam yunawan lianna fii awalihi alalifu wallaamu maxaa awalkiisa fadhiya alif iyo laam baa fadhida wahumaa laa yajtamicaani fii kelima al iyo tanwiinina kelmad keliyada kuma wada kulmaan kelmad keliyaha kuma wada kulmaan marka kaa wuxuu noogu tusaaleeyey ismigii mufradkaa ee munsarifka ah wawahabnaa lahu isxaaqa wayacuuba waa isagii oo maala yansarifa wowgu waa xarfu cadaf wahaba ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab wanaa damiirun muttasilu mabniyun cala sukuun fii maxali rafcin faacil mayna saxayn lahu jaariya majruurka halkaynu ku tacalujinaa wahaba wawahabnaa waxaanu siinay lahu isaga waxaanu siinay halkaas kaga xig isxaaqa baanu siinay muna mafcuulkan mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirihi haye ma munsarif mise hayru munsarif maxaa u diiday waynanu gaari doonaa lilcalamiyati wاlcujma soo ma wa yacquubana wuu ku cadfan yahay halkaa maxaynu haynaa marka ismi mufrad oo munsarifa ismi mufrada oo maalaa yansarifa waid waacadnaa muusa id barfun lima madaa min azamaan mabniyun cala sukun fi maxali nasbin mutacaliqu bficli maxduufin taqdiiruhu wdkur baa la odhanaya waacad ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki na damiiru mutasilu mabniyun cala sukun fi maxali rafcin faacilu muusa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadarat cala aakhirihi manaca min duhuuriha atacadur liana alif almalsa laa taqbalu xarakata lidaatiha waka ma aqbalasade marka alka maxaynu ku haynaa ism mufrido munsarifa ism mufrido maalaynsarifa isagiioo lagu qadaray de isagay ka muuqatana waad aragta ma kuwa horaba mayna ka muuqan waka ama mudakara aado ama muana aado waka wa fi jamci tagsiri jamcu tagsirkana taxriif baynu usoo saar ayaynu usoo sheegnay culimay maxaynu odhan jirnay maa tagayara fiihi binaa mufradihi binihii mufradkiisu waxa uu doorsoomo ayaa la dhahdaa jamcu tagsir jamcu tagsirkaasi waxaanu nidhi wa anwaacu e ya imisay ahayd lix bay ahayd lix bay ahayd dee lixdaba hore inuu soo taqdiimnay takyirun bishakli faqad takyirun binaqsi faqad takyirun biziyaadati faqad takyirun maa maca anaqsi takyirun bishakli maca aziyaada takyirun bishakli maca aziyaadati wanaqsi lixdu maynan tahayn tusaalayaashoodana horaad u liqdeen ama munsarif ha noqda ama ayr munsarif ha noqdo munsarif iyo ayr munsarif kugu celin maayo haddaba baan afka ku watara ljibaala wa taraa wowgu waa xarfu cadaf taraa ficlu mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafci tamatun daahiratun fi akhiri saxiix wala la taraa ficlu mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala lalifi manaca min duhuuriha atacaduru ormayna sacan culimo ya wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuban taqdiiruhu anta wa taraa waad arki anta adigu aljibaala waad arki laqmadii saasay noqon aljibaal wa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fi aakhirihi aw cala aakhirihi aye maxaynu haynaa waa isagii oo munsarifa de waa isagii oo munsarifa jibaalun baa la odhan karaa de wacadakum allahu mahanima wacada wowgu waa xarfu cadaf wacada ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin com damiiru mutasilu mabniyu ala ya fi maxali naصbi mafcuul awal haye allahu faacil marfuuc calaamatu rafci damatun daahiraة cala akhirihi mahanima mafcuul thani mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة cala akhirihi o dalaacay naxyo soo ma aragtan waad fior ya casaamada culimo ma sha allah haye mahanima ayaanu uga soconaa mahanima ma maalayansarifa mise wa mise waa munsarif waa maalayansarif oo maxaa u diiday siiqatu muntaha aljumuuc waankixuu alayaama waankixu ha waankixu ma guursada mise waa u guuriya ya ma saasa ha awliyadii baa lala hadlaya soma waankixu guuriya alayaama kuwa madaxa banaan u guuriya waankixu guursada maha iska ilaali ya iyadoo guursadaana qranka way kuso arortay walaa tankixu walaa tunkixuna way soo arortay marka labada ficil ba kala duwan hadday guursada noqoto nagxa bay noqonaysaa ficilku wuxuu ka yimid hulaahi nagxa weeyaan imika tanna maxay ka timid ankaxa oo ribaaciya marka waa u guuriyay noqonaysaa marka wa ankixu wogu waa xarfu cadaf aye wowga ibtidaayaba ka dhigo ankixu waa maxay ficlu amrin mabniyun alaa xadin mabniyun calaa xadfu nuuni ka waran dee taa lafteeda iska laal markaad wax idhaabaysid mabniyun calaa xad haddii kale calaadaad waa mayna waxba jirayn baa lagu odhan mabniyun calaa xadfi nuuni aye faacilkii me oo ficilkaa marso kii waa jibrisitaan ah faacilkiisu waa marka lala hadlayo hal marka awowgaasaa faacilkiiya alayaama waa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى alif manac min duhuuriha atacaduru saasay noqonaysa mayna basidayn halkana maxaan ku haynaa waa iyadiio lagu qadaray de waxaanu haynaa jamcu tagsiir munsarifa isagiyo hayr munsarifa way ka muuqatay kuwa hore soo ma isagiyo lagu qadaray de mayna basidayn waka wa fi lficli bay calaama ugu noqon ficilkii almudaarici idaa dakhala calayhi naasimu walam yatasil biakhiri shay-un muxuu ku tusaaleeyey lan yanaala laaha luxumuhaa walaa dimaauhaa ah, lanta waynu soo icraabnay ya lan lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun meel intaasu inaan jirin yanaala ficlu mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun cala aakhirihi yanaala maxaa sheekh laamka loo kordhigay soo ki ficilka mudaaric la gudi jiray lantana caamilkii nawaasibta kamid a meena saan jirin ila kitaabkii horen kuso marne allaha waa mafcuulun bihi waana mafcuulkii soo taqadumay luxuumu waa faacilkii oo muahara marfuucu calaamatu rafci luxuumu mudaafa haadaasina waa mudaaf ilay walaa wowgu waa xarfu cadaf laadaasi waa iska naafiye weeye dimaauha waxay ku cadfan tahay oo luxuuma ayay ku cadfan tahay maxalu shaahidkeenu uga waa maxay yanaala maxaa lagu nasbiyey fatxa calaamatu wa maxay baan ujeeda waa fatxada weeyi fatxada halkaa marka maxaynu kaga baxnay calaamadii koowaad oo fatxo ahayd oo weliba asal ihi saddexdii mawdic ee ay degaysay ismiga mufradkaa wuxuu ku yidhi ama munsarif ha ahaado ama maalansarif ha ahaado jamcu tafsiirku munsarif ha ahaado maalansarif ha ahaado waa imisa afar ficil mudaaric uge shan haddaba mudaarican kii saxiixi unbuu kuu tusaaleeyey ama muctal ha ahaado ama isna saxiix ha ahaado isagiyo muctalana tusaaleega waan garan karnaa walan tardaa canka alyahuud wala nasaara lantanun bay lamid tahay lantu tardaa ficlu mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala llif manaca min duhuuriha atacadur lagama muujinta sooma mayna saxiix ahayn markaa ficilka mudaaricna labadaasa ka soo baxaya ama muctal ha ahaado ama saxiix ha ahaado culimay mayna basidayn ka soco aliftu waxay degtaa buu yidhi xaalada nasbada la taagan yahay nasba ay calaamo u noqonayso hal mawduc bay degtaa markii horena maxay degtay hal mawduc bay degta mawduci hore muxuu aha waa waxyaala isku khaldamada in la kala xiyo ubaanay ya tasniyay degtay iminkana waxay degaysaa asmawsita asmawsita ay degaysaa asmawsita xalay waan tacriifinay waxaynu ku tacriifinay cadduha xadduha cadduha xadduha tirinta la tiriyey baaba tacriifkeega idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddii tiro lagu koobi karo culimadu way ka kahaftoomeen inay tacriifiyaan shuruud baynu u sheegnay wa shuruuduha amaniya hamsatun caamatu likuliha wa alaaatun khaasatun libacdiha an takuna mufrada an takuna mukabara an takuna mudaafa an takuna idaafatuha ligayriha almutakalim an takuna gayra mansuuba an takuna fu khaaliyatan min almim wa an takuna du bimacnaa saaxib wa an tudaafa du ila smi jinsin daahirin gayri wasfin mayna basidayn waka aayado inoogu tusaale ma kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum madaas waa iska naafiye weyaan kaana waa ficil maadi raabta waynu garanad maxay samayn jirtay tarfacu lisma abaa waa ismigeedii waxaan ujeeda ma muxamedu ma ka horaya de muxamedu waa ismigeedii waan ujeeda ila tarfacu lisma watansib alkhabar weeyaan marfuuc abaana waa khabarkeegii mansuub wa calaamatu nasbihi wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alif baa la odhan karaa lakin qowlka mashhuurkii de calaamatu nasbihi alif niyaaba can lfatxa aqwaal baa ku jirta insha allah waynu arki doonaa kutubta maan dib ugu dhiganana abaa mudaafu axadina mudaaf ilay ma yna idaafadiina haysan min rijaalikum jaariya majhuurkaasi waa maxay waan ka sifaynana de liana aljumal washibhuhuna bacda nakiraati sifaat wa bacda almacaarifi axwaal tan muxtamiladana waa muxtamila noqon doonta insha alla xagga dambe aynu ku gaari doona qaacidadaasi baabu nacti waynu ku arki doonaa insha allah maxalu shaahidkan uga soconaa waa maxay waa aba calaamada nasbadu waa alifta weeyi naa'ibatun can lfatxati mayna basidayn ka soco wanaxfadu akhaana naxfadu waa ficil mudaaric de facilkana waa naxnu maxalu shaahidkan waa akhaana iyo waa mafcuul haddaa mid lagaaga ilaabada inta kalena adu maankaaga la kaasho sheekh wa taqulu ra'aytu xamaaki kaafka waa la kasrinaya wahanaaka waana la kasrin karaa waana la fadxin karaa intuba xagga horumid dee la icraabtahay kuwa horumi lamidta an kaana daa maalin antaasi waa xarfumaster weeyaan kaana waa ficilkii maadi ismigiisi me waa huwa daadan waa maxay waa khabarkeedii calaamatu nasbaduna waa alifta daa mudaaf maalinna mudaaf ilayhi shuruudina waa laga helay de mana saxayn halkaana waxaanu kaga baxnay aliftii mawdacay degto asma lkhamsa kasraa timiday kasro hore umaynaan soo marin kasra waxay degtaa jamcu lmuanas asaalim maxay degtaa jamcu lmuanas asaalim aye jamcu muanas asaalim daabit baynu u tilmaanay daabitkiisu muxuu ahaa culimo maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayn daabitkaasaa ugu fiican kaa iska xifd waxaa kaleynu sheegnay inuu laba u qaybsamo samaaci iyo qiyaasi qiyaasigiisi misay ahayn misaynu ka dhignay lixdowmaan waqisu fidi tawa naxwi dikra wadirhamin musagarin wasaxra wazaynabin wawasfi gayri lcaaqili wagayru da musallamun linaaqili beydkaasaan kusoo ishaanay dee laqmadeedii iyo hawlaheedii iyo wixiina waan soo taqdiimnay tusaaleheed u qaado maa xumlihiisuna muxuu aha isaga waan shegnay waxa lagu xambaare maa ucriba icraaba jamci lmuanah asaalim maa ucriba icraaba jamci lmuanahi saalimi walam tandabit calayhi shuruuuhu labay ahaayeen maxay ahaayeen ismu jamc aan waaxid lahayn waa ulaatu iyo maasumiya mayna labadaa sunayn ka soco khalaqa allahu samaawaati inta craabteeda waynu bastinaa asamaawaati waa mafcuulun bihi mansuuba calaamatu nasbihi alkasra niyaaba can lfatx oo mafcuulu bihi mansuub bu ahaan jire soodigan kasriyey dee kasradan lafteedaaba maanta naayoosha saxiix walala niyaaba can lfatxa liannahu jamcu lmuanath asalim wain kuna ulaati xamlin wain kuna ulaati xamlin intu waa maxay waa jaazime weeyi soo ma xarfu shardin jaazimin tajzimu ficlayn alawal ficlu shardi wathani jawaabu wajazaahu kuna kuna ya kuna maxaa ku jira n ismigeedi ba halkaa ku idqaamanta ya qaacida sarfiya insha allah waynu baran doona waynu arki doona insha allah mitu ka war qulna kolka damayrta lala xidhiiyo laamiyuhu baab gaar u guntaaba insha allah sarfigaynu ku arki doona marka ficilkan waa fi maxali jasm aa la odhanaya ficilka maadi markii adaatu shardigu ka horreya maxa la odhan jiray dee maxalkaa laga jismin jiray sooma waka marka ficilka maadi baa laba loo kala qaadaya waa la tafsiilinaya de markayna adaadkaasi ka horreyn waa laa maxala lahu min alcraab markii adaadkaasi adaatu shardigu ka horreeyaanna waa fi maxali jasm aa la odhanaya waa ina saa ogaan karti ulaatina waa khabarkeedii khabarka kaani muna mansuubayn mise marfuuba mansuubba sooma aawe calaamatu nasbadii waa kasrada waa mulxaqun bijamci muanath asalim ulaati mudaafa xamlina mudaafili jawaab shardigina waa faanfiquu calayhina halkaana maxay nagaga baxday kasradii yaadiina laba mawdic bay degtaa musane musano maxaa tahay tacriifkiisu muxuu aha maa dalla cala inayn aw inatayn biziyaadatin fi aakhirihi صالحi للتجريd وcطفi mlhi عalyhi shuruuddiisina maxay ahayd shard lmuثanى an yakuna mucraban wamufrada munakara ma rukiba muwafiqa fi lafdi wاlmacnaa lahu mumaثilu lam yuqni canhu غayruhu walam yakun kula walaa bacda walaa mustaqriqa fi nafyi nilta اlamala xalabaynu halkaa he bastinay soo maande ka soco maa xumlihiisana maxaynu nidhi isagoo ynu xawilnayde dib baynu udhigana isagoo fasalka inoogu iman doona insha alla shan bay noqon doonaano waynu arki doonaa insha allah rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka min icraabtu banaanyaala inim minsaa inigu soo yahayn culimo rabbanaa ya rabbanaa xarfu nidii baa go-an soo ma aragti ya wa xadfu ya yajuusu fi nidaai ka qawlihim rabbi istajib eh, ducaai ah, nidaai ba bise ducaai mulxaa waynu arki doonaa insha waynu gaari doonaa rabbi markaa waa munaada mudaaf naaduna waa mudaaf ilayh waa mudaafu ilayh markaa mansuubba mana mansuub noqonay waa munaada waad garanaysa de soo dhigateen wajcalnaa ijcal ficlu ducaa soo ma amri ficlu ducaa away faacilki anta saxiix wala la naana jacli maxay qaadan jirtay laba mafcuul na waa mafcuulkii koowaad muslimaynina waa mafcuulkii labaad haddaba waa mafcuulku eeg muslimayna waa mafcuulu thani mansuub wa calaamatu nasbihi alya aye niyaabatan can ilfatxa lianahu muhanaa mayna basidaan culimo laka jaariya majhuulkana muslimiin eda iskaga tacaluji ama sifuu noqon karaaba sifuu noqon karaa muslimayni naga yeel muslimaynkaasoo kaainayni laka adiga kuu sugnaaday id arsalnaa ilayhim nayn id darfun lima madaa min azaman soo ma arsalnaa ficlu wa faacil icraabtee dee horen usoo marmarna waan iska soo gaagaabinana ilayhim jaariya majruurka ku tacaluji inayni waa mafcuul mansuuba calaamatu nasbi alya niyaaba can ilfatx liannahu mulxaqun bilmusanaa maynaan gaadhin weli rabbanaa amata nathnatayni rabbanaa ya rabbana amat eh? halkaa maxaa isku jira amatana waa ficil iyo faacil iyo mafcuul halkaasuu ku idqaaman yahay eh, faacilk amat amata halkaasuu ku idqaamaya soo ma aragti naadna waa maxay waa mafcuulki itnatayn icraabo fara badan bay icraabaane waxaanu icraabanaa master ayaynu ka sifaynayna amata waa dishaynaa annaga imaatatayn imaatataynkaasoo itnatayni laba marka iyadaa la idhaabya iyaduna waa mulxaqun bilmuhana weeye jamculmudakari saalimi baa inoo yimide jamcudakar saalim maxaynu ku tacriifinay maa dalla calaa akara min inayn biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayhi labaa laga keenaya ima yakuna sifa wa ima yakuna calama an yakuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taitaniid wa min atarkiib wa min alcraabi bxarfayn an takuna صifatan limudakrin caaqilin khaalin min ta'i taaniif laysat min baabi afcala facla walaa min baabi faclana facla walaa mima yastawi fihi lmudakaru wlmu'anathu waa ashirkii xalay su-aalahooduna way noo dambeeyaan insha allah in laisku dhaafiya moodina maa xumilihiisana waan xawilnay isaga xageen geyni dib baan ka hadli doonaa insha allah nunji waa maxay nunji ficlun mudaaric ma lagu qadaraya ya haadhaada ma ynaan iqalayn faacilkiisina me naxnu almuminiina mayna mafcuulayn culma mayna mafcuulayn awa calaamadu waa alya niyaaba can lfatxa ma alfarqu bayna musana maxaa loo kala garanaya labadoodiba ya baa la ciraabaya ya wa nuunuhu maftuxatu id tudkaru wa nuunu fi kuli musanan tuksaru xariiri baynu ku arki doonaa insha allah nuunta jamcu mudakaru saalim he way kor dhigan tahay nuunta musanuhuna way hoos dhigan tahay ya-da musanaha waxa ka horeeya wuu kor dhigan yahay yada jamca waxa ka horeeya wuu hoos dhigan yahay saxiix wala la waa basiid bay la tahay wawaacadnaa muusa halaathiina laylatan waacadnaa muusa marka aan soo corabnay waa ficiliyo faaciliyo mafcuul koowaad aye halaathiina inagu soo biirta soo maa waa mafcuul labaad maxalushaadkeeduna waa taas mulxaqun biljamci lmudakar asaalim laylatanna waynu dhigana waa iska tamyiis weeye xadfunuun bay noo yimid afcaalu khamse xalamayna tacriifin bay la tahay afcaalu khamse tacriifkiisa maxaa la dhahdaa kulu ficlin mudaaricin budia bitaai warafaca allifa walwaawa walyaaa aw budia bilyaai warafaca alalifa walwaawa afcaal khamse maxaa la dhahaa waa ficil kasta oo mudaarica lagu bilaabo ta ficilka mudaaric imisa lagu bilaabi jiray imse xaraf anaytu so afar xaraf miaan jiri afartii xaraf labun baa lagu bilaaba afcaal khamsanan kuu sheega waaye iyo ta markay tada lagu bilaabo waxa faacil u noqda saddex midkood inay alifi faacil u noqoto inay yai faacil u noqoto inay waawi faacil u noqoto mayna basidayn markay yaada lagu bilaabana laban baa u noqda labadaasi waa maxay waa ya iyo waxaan ujeeda waa waaw iyo iyo alif yadii baa hadhasa haddii kale isku dheeli tirnaan lahado noqon lahayd waka tacriif gaaban waa kulu ficlin mudaaricin ittasala bihi damiiru tafniya aw damiru jamcin aw damiru lmuanasa almukhaaaba mayna basiidahayn ilaa an takuna malakayni ilaa waa adaatu istina mulqaat an xarfu masder wa nasbin takunaa ficl mudaaric mansuub wa calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan an lfatxa an lfatxa alfitnaynkaasi waa faacil waa ismigeedii de malakaynina waa khabarkeygii malakaynina he waa khabarkeegii waay maxalushaadkeena waa takunaade nuunkii baa la leefay maxaa leefay sheekh antaa leeftay dhaade waxaynu uga soconay le waa takunaani ba soo ma nuunkii baa la wa an tasuumuu khayru lakum tasuumuu ayaynu u socnaa iminkana maxaa gooyey nuunkii antan masteryadaa goysade marka masterka halkaa laga soo xarirayo antu master bay dhalaalisa qaabka loo dhalaaliyana insha alla gadaal baynu arki doonaaye ayaa mubtadaa khayruna mubtadaha lasoo dhalaalinaya khabarkiisii weeyi mayna basidayn waa iyadii oo waaw jamac faaclu noqday walan taqumi ha waa iyadii oo lant waa xarfu nasbin soo ma wanafyi xarfu nafyin wanasbin taqumi ficlu mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun ya-duna waa mayna inaga dhamaan culima ma dhamaan nasbadiina halkaasa kaaga dhamaatay sheekh calaamadaheegu waa imisa waa shan weeye marka ugu horeysa misaynu qaybinay laba wax asal ah iyo wax faraca ah. halbaa asal ah waa fatxo afarta soo hadhayna waa farac calaamadaha haddana waynu qaybinayna waxaynu uqaybinaynaa mushtarakun bayna alismi walficli mukhtasun bilsmi mukhtasun bilficli mushtarakun bayna alismi walficli waayo alfatxatu oo asalka mukhtasun bilficli waayo waa xadfu nuun maxaa soo haray mukhtasun bilismi soma waa alyaa walkasra wallif saddexdaasna iya gaar ku yihiin ismi ha ka dedayna daba ficil ha ka dedayn waana saa kuugu kala cadaadaan laqmada marnaan saara insha alla laqmadu marku celinaya walinasbi nasba waxaa usugnaaday hamsu calaamaatin calaamado shan ah alfatxatu fatxo wa hiya fatxa alaslu iyada ayaa asal ah walalifu iyo alif walkasratu iyo kasro walyaau iyo ya waxadfu nuuni iyo nuunta oo go'da wahiya arbacadani naa'ibatu mid wakiilka a ah weeyi can ilfatxati fatxa mid wakiilka a ah weeye fa ama alfatxatu fatxadii fatakunu waxay ahaani ay hiya fatxadu calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasbe ayay calaamo u ahaan fii halaaati mawaadica meelayow saddexa dhexdood bay calaamo ugu ahaan filismi bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey munsarifan mid munsarif ah kaana ahaaya ay huwa ismigu aw hayra munsarifin ama mid hayru munsarifa oo aan sarfoomayn tanwiin aan aqbalayn kasre in lagu jirana aan aqbalay kaana ahaaya ay huwa ismigu naxw taqu llaha allah ka cabsada weeyi wawahabnaa lahu waxaanu siinay isxaaqa baanu siinay oonu u hibaynay wayacquuba ayaanu u hibaynay waid waacadnaa wadkur xus id wakti xus waacadnaa aanuu la ballanay muusa nebi muuse wa fii jamci tagsiiri jajaminta jamceega dhexdeeda ayaa calaamo u ahaan munsarifan mid munsarifa kaana ahaaya ay huwa jamcu tagsiirku aw hayra munsarifin ama mid aan sarfoomayn kaana ahaaya naxwu wa waad arki aljibaala buulaha ayaad arki wacadakum allahu allah wuxuu idin yaboohay maqaanimaa hanimooyin wa ankixuu u guuriya alayaama kuwa madaxa bannaan wa fi lficli ficil dhexdii bay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa idaa dakhala marka uu galo calayhi ay cala lmudaarici mudaarica dushiisa naasibun naasib marka uu galo ha walxaal buu naasib galay lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ay biaakhiri lmudaarici mudaarica aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shaygaa qayd baynu raacinayna muxuu ahaa shaygaasoo mima yuujibu binaahu maxaa binihiisa waajibiya nuunu niswa iyadu shardi male waa ina la xidhiidhown nuunu tawkiid baa shardile waa ina mubaashiro tahay saxiix wala la aw aw mima yunqilu icraabahu ama waxa icraabkiisa naqliya maxaa icraabkiisa naqliya wixii haddaan sheegaynay de damiiru tafniya waaw jamaaca yaw lmanata almukhaataba maxay ka naqlinayaan alicraab bilxaraka maxayna u naqlinayaan alicraab bilxuruf bay u naqlinayaan naxu lan yanaala laha ilaahay gaari maayo luxuumuhaa ay luxuumu lhadaaya walaa dimaauhaa dhiigoodna gaari maayo wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaani ay hiya aliftu calaamatan calaama ayay ahaan linasbi nasba ayaa calaamo u ahaan fi lasmaa'i bay calaamo ugu ahaan asmaadi asitati lixda ahayd naxu maa kaana muxamedun muxamed muu ahaa ama axadin axad aabihi axadka oo min rijaalikum ragina ka mid a wanaxfadu waanu ilaalinayna akhaanaa walaalkayo wa taqulu waxaad oran ra'aytu xamaaki dumaashiga ayaan arkay wahanaakaya shaygaagi iyo an kaana wakadaba waa beeniye xaqi an kaana lian kaana inuu ahaaday darteed daa maalin mid maalyahanti u saaxiiba waa malkasratu kasradii fatakunu waxay ahaan hiya kasradu calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasba iyo calaamo u ahaan fii jamci lmu'anasi bay calaamo ugu ahaan jamci asaalimi nabadagalay iyo wamaa ay wafiladii kii dhexdii bay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga alayhi alayhi calaa jamci muanasi naxu khalaqa allahu samaawaati wain kuna ulaati xamlin waamal yaawiyaadi fatakunu waxay ahaanaysaa ahiya calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasba iyo calaamo u ahaan fii mawdacayni laba meel iyo dhexdood bay calaamo ugu ahaan fi lmusanaa ismiga labada laga dhigay dhexdiisa calaamo ugu ahaan wamaa ay wafiladi iyo kii dhexdii xumila la xambaaray ay huwa maaga calayhi cala musanaa musanaha dushiisa naxw rabbanaa yaa rabbana wajcalnaa ya lmuslimayni laba kuu hogaamsamay naga yeel laka adiga kuu hogaamsamay wadkur xus id wakti xus arsalnaa aanu dirnay ilayhim iyaga xaggooga aanu u dirnay inayni laba aanu u dirnay rabbanaa yaa rabbanaa ama tawaadishanaa anaga imaatatayni imaatatayn wa fii jamci lmudakeri bay calaamo ugu ahaan jamci asaalimi nabada galay iyo wamaai wa filadii kii dhexdii bay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakeri ama wamaa shay bay calaamo ugu ahaan aynu ah, nakira mawsufa ku ridna de naxwa kadalika nunji lmuminiin wawacadnaa muusa alaaiina layla waama xadfu nuuni miya fayakunu wuxuu ahaanaya ay huwa xadafku calaamatan calaamo ayuu ahaan linasbi nasba ayuu calaamo u ahaan fi lafcaali buu calaamo ugu ahaan alati afcaashaasoo rafcuhaa ay rafculafcaali afcaasha rafcaheegu kaainun uu ahaaday binuunin nuun uu ku sugnaaday nuuntii athaabitati sugnayd ee muuqatay maxaa lagu rafcin jira nuun de lafdiga ku qoran soo ma ilaa an takuuna malakayn iyo wixii lamid aweeye iyo wa ka qawlihi tacaala waan tasuumuu khayru lakum iyo wa ka qawlika oo dhahladaa tiri walan taquumii a tiri walilkhafdi wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta